وأتباعه ومن عدا حذوهم وسلك على طريقهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسن بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فالإمام النووي في سطور alimaamu nawowi raximahullah ismuhu yaxya wa kunyatuhu abu zakariya wa laqbuhu muxyi ddiin wa cumruhu arbacuun hamsu wa arbacuun radia allahu ardaah wajacala aljannata madwa kitaabkaynu bilaabayno imaamka alife ururiye waa imaamu nawowi shaykhulislaam walmuslimiin wuxuu dhashay markay ahayd hijrada lix boqol kow iyo soddon sano wuxuu dhintay markay hijrada ahayd lix boqol lix iyo toddobaatan sano shan iyo afartan sano imaamku noolaa wax kale imaamku ma uusan qaban inuu wax baranayay yawmiya laba iyo toban cashir buu qaadan jire markuu daalibkaa wax baranayay yawmiya laba iyo toban cashir buu qaadan jiray markii dambe uu shiikha noqdayna saddex iyo labaatan kitaab ka badan buu sanifay inagu soomaali marka markaynu nahay sheekhayni gaar ahaanadi maxaa jira minhaajka ninkii dejiyey riyaad usaalixiin ninkii dejiyey labadaas kitaabba dalkeena aada bay ugu baaheen oo looga faa'iidaystay marka sideed boqol oo sano muddo laga joogu sheekha sii maqan yahy sideeddaa boqol oo sano wixii muslim ee ku noola sheekh buu yahay saasaa looga faa'iidaysan jiray wuxuu alifay kitaabka ninka alifay waa ninka markaynu uruurino kitaabka markaynu taabano alarbaciin anawowiya magaciisa la yidhaah laba iyo afartan xadiis baa ku taal axaadiistiisa say u dhan tahay waa muctamed saxiix wey inteeda badan muslim iyo bukhaari buu ka keenay waxoogaana kutubta kale uu ka keenay kutuba caam aho aada u qiim badan axaadiista xadiidkii la arkaba marka gaar ahaan loo sarxaa la ogaan doonaa islaamka oo dhan buu tilmaamaya ama thuluskiis buu tilmaamaya ama niskiis buu tilmaamaya ama kolka gobashii markaynu bilowno imaamu nawowi raximahullah wuxuu yihi bismi illahi araxmaani araxiim abda-u hada alkitaaba waxaan kitaabkan ku bilaabayaa bismi illah alla magiciis magacaas iskashadiisa alihii arraxmaan naxariis guud naxariisa alraxiimi mid gaar ahaaneed naxariista alxamdu mahad dhammaanteed waxaa leh lilaahi rabbiga ger lagu caabudo a mahad dhammaanteed leh lalama wadaago allihii rabbialcaalamiina uunka abuuray lahaa maamulay kalimatu rabbi baa saddexaas macana siinaysa bimacna alkhaaliq wa bimacna almudabir wa bimacna almaalik uunka iyo abuuray ilaah keliyata yaana milkiya asaga keligiisaale cid wax lale lama arag yaana maamula asaga keligiisa kolka allaha uunka u rabbigaa a mahad guddigeed iskale alxamdu mahad waxaa le lilaahi rabbiga gar lagu caabudo allihii rabbilcaalamiina uunka sidii u dhan yahay u rabbiga ahaa allihii qayuumi samaawaati ciraryaal joojiyey wal aradiina dhulalyaalna joojiyey hadduu joojiyo oo uu sameeyeyna wixii uuna isku abuuray samaawaadka iyo dhugaalyaalka dhexdooda haddana masaalixdoodii iyo xaajaadkoodii yuu ku filaaday mar iyagii joojiyey mar labaadna wuxuu ku filaaday wixii dan iyo masaalixa ay ahlu samaai waalardi lahaayeen oo dana oo dhan uu ku filaaday wax ka dayacan male waxba meeshii yuu ku og yahay wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risbuha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullu fi kitaabin mubiin waxaas o dhan waaba qoran yihiin haddana waxaan la ogeyn male wax la ilowsan yahay male wax dayacmoo la gaari waayey male mahad dhammaanteed allahaasaale alxamdu mahad dhammaanteed lilahi rabbiga ger lagu caabudaale allihii rabbi alcaalamiina uunka dhammaantiis lahaa abuuray maamulaayey qayumu samaawaati walaradiina dhulalyaal iyo ciraryaal joojiyey kuna filaaday uunkii uu ku dhex abuuray allihii mudabiri lkhalaa'iqi uunka maamulayey ajmaciina dhammaantooduu maamulaayo wax isku dhacaa iyo wax isdaba maraa iyo wax dib u dhacaa iyo wax soo hormaraa ma nidaam daqiiqa oo loo sameeyey ku socdaan la shamsu yanbagii lahaa an tudrika alqamar wala llaylu saabiqu nnahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun waalqamaru qadarnaahu manaazil xataa caada kalcurjuuni lqadiim dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim ilaah awood badan oo uunkiisa ka adag aqoon badan oo wax ka lumaynin ataan u maamulay uunkao isku dubariday wixii makhluuqa sameeyeyna waa kala socon laayihii baabuurkan baabuurkan uu ku dhaca dayuuradan sina jiirarka dheerdheer ee nalkay la hardamaysa markabkan markabkan uu ku dhaca laakiin dameer dameer ku dhaca ma arkaysi walaa ritiriti ku dhaca ma arkaysi walaa sacsaac ku dhaca ma arkaysi xidig xidi ku dhaca ma arkaysi waxaa ilaahay lagu faragelina sidii u socda habeen maalin ku darmi maa maalin habeen ku darmi maa laakiin waxay gacantii makhluuqa gala aa kala hagaagina allihii mudabiri lkhalaa'iqi uunka dhammaantiis maamulayay ajmaciina ideylkood allihii baaxisi rusuli rusul yaa la soo bixiyey oo markuu uunka uumay iskama dayin rusul uu soo diray rusushii naftooda inta la carbiyey oo la hagaagsimay oo la tababaroo la isku duway oo kitaab xaq a ah lagu dejiyey yaa la yidhi addoomahana hogaami aniga allaha jidkaas aan sameeyeyna ku hogaami allihii baacisi rusuli rusul yaala bixiyey salawaatuhu eebahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu eebahay nabadgelyadiisa calayhim cala arusuli rusul yaal korkood ay ahaatay oo wasalaamun cala almursaliin buu ilaah yiri wasalaamun cala almursaliina nabadgelyo waxay ahaatay rususha korkooda lisalaamati ariiqihim wadaday qaadeen toosan ayagii yaa toosan qofka hadduu toosan yahay wado toosanna qaado ilaah wax ma dulmiyo ma lamaagayo kolkaa rususha iyo wadadan iyaga lala diray iyo wixii diine laga maqlay ayaa xaqa allihii baaxisi rusuli rusulyaal bixiyey salawaatu ilaah naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu eebehay nabadgelyadiisa calayhim rususha korkooda ha ahaato waxaa rusushaas loo bixiyey ila almukallafiin intii la xil saaraa loo bixiyey unka marka hore laba u qaybsamaa makhluuqa marka hore laba u qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa wax jaamid oo naf lahayn iyo wax naf le wax naf male sida dhagaxoo kale geedahoo kale biyahoo kale waxaan naf lahayn iyo wax labadaas u qaybsamo markaasaa naflihii laba goor sii qaybsamo haddana marka hore caaqil iyo maalaa u qaybsamo wax garaad lo waxaan garaad lahayn waxaan garaad lahayn mukalaf ma kii hore ee jaamidaadkeena yihi naf malana ma laha mukalaf maaha waxaan naf lahayn mukalaf maaha marka hore qaybtan labaad ee nafta leh wixii maalaa yacqili aan caqli lahayn mukalaf maaha wixii caqli le yaa markaa laba u qaybsamaayo caqliga inay shahwo ula jirto inaan shahwo ula jirin haddii caqligii ayaan shahwo ula jirin sida malaaigta oo kale mukalaf maaha sababta waxaa wey xumaan baan ka suuragelay samaanaaba loo abuurayba gafi maayaan dan sheegi maayaan wax dili maayaan wax dhici maayaan abuuridoodii horeba laguma darin maxay rasuul ga baahan yihiin kolkaas waxaa soo haray ee caqliga shahwo la isugu daray aljinu walinsu labadan qawsuuc saqalaynaa magacooda laisku yira marka insigii caqliga shahwa labadaba la geliyey sooma hadduu intuu caqliga ka dhaafo shahwada raaco xoolaha waa ka xun yahay ulaaika kal ancaam balhum adalu laakin haddii uu caqliga raaco shahwadana ka adkaado malaa'igtu ka fiican ama lamid mayo maxaa jira malaa'igta daacada ilaahay adeecayi waa abuuris neeftaada sanka ka socoto oo kala wa laakin basharka daacadu ilaahay adeecayo waa daaco qasaba osnaf la diriray shaydaan la diriray hawen la diriray geed isaga qabtay kolkaa uu naftiisii meel mariyey waa ka ajri badan yahay waana ka fiican kolka markuu insaanku fiicnaado malaa'igtu ka fiican markuu xumaadana xoolihuu ka xum kolka wuxuu hareerayaa qoladuu ku darmay idan ila lmukalafiina jinigiiyo insigu haqalaynaa la yihaa sanafruqu lakum ayuha haqalaan wamaa khalaqtu ljina walaysa ila liyacbuduun rususha marka waxaa loo diray kuwan mukalafiinta o ila lmukalafiin baa loo diray jiniga rusul ma leeyahay mase male jamhuur waxay qabtaan rusul u gaaro reer jini a male laakiin rususha basharka yaa uu rusul ka faa'idaystaan nabigeena waa kii la kulmay jini fii suurati alcaqaaf waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qawmihim mundiriin qaluu ya qawmana inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan lima bayna yadayhi ixdii ila alxaqi wa ila ariiqi mustaqiim ya qawmana ajiibuu daaciya allah waaminuu bihi yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaciya allah waxaad warkii jinniga saas waxa waa jinniga markuu nabiga intuu u yimid dacwadiiyo qur-aankii dhegaystay yuu noqdo dadkoodii kale u digayo kolka in nabiga uu dacwadiisii jinni ka faa'idaystayna rasuulka waa loo sheegay qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljini ya anoo qur-aan akriyahay dhegaystay faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaba jinnigii wa siduu qur-aanku aqoonsaday basarkii u ka fiicay kolkay nabiga quraysh bursanaysay jinniga saanu u adeecay qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljini faqaaluu inaa samicnaa qur'aana cajaban yahdii ila rusdi faamanaa bihi walan nushrika birabbina axada inay gaal ahaayeen walan nushrika birabbina axada kolka allihii baaciti rusuli rusul yaala diray ila lmukalafi inta la xil saaray u diray maxaa mukalaf lagu yahay almru wannahyu labadaana mukalaf lagu yahay sidaan yeel sidaan hayeel tawxiidkii qir salaadii duko bishii ramadaan soon zakadii xajkii silaatu raximkii jihaadkii alamru bilmacruuf taanaa lagu faray been dhaaf xan dhaaf rabsa dhaaf dina dhaaf khamro dhaaf wax iskududir dhaaf waa kan takliifta alamru wannahyu wa saan yeel saanaa yeeli addoon laleeyahay maxaa markaa loo diray rususha bihidaayatihim basharka hanuunintiisa daraaddeedaa loo diray ay dariiqa xaqaa ku hanuuniyaan wa bayaani sharaa'ic iddiin diinta wadooyinkeeda cadaynteeda loo dhig waxaan waa waajib waxaana waa xaaraam waxaana waa sunno waxaana waa makruuh waxaana waa mubaax rususha cadaynayso dhahay wa bayaani sharaaicidi diinta wadooyinkeeda caddaynteed aa rususha lala diray haddii la cadaynaa bidalaa-il daliil yaalaa lagu cadaynaa alqadciyati go'naanta loo nisbeeyey ilaahaa yidhi nabigaa yidhi waa daliil qaatica ah. markii allaa yidhi iyo nabigaa yidhi lagu yihaa war kale kuma banaan haddaad adigoo warkii nabi iyo kii alla lagu sheegay sii nacnacnayso maa yujaadilu fi aayaati illahi ila aladina kafaruu moorada waa gudubtay waxaad la murmaysa qofkaan ba kula hadlay in rabbi iyo rasul la murmaysa ma yujaadilu fi aayaati illahi ila aladina kafaruu waa calaama min calaamaati nifaaqa kamida itaqi illaha markii qofka la yihaah maxaa laga hadlayay naacaan awal bayeekayd baa la yihaah ee hadday itaqi illaha ku dhibto waidaa qiila lahu itaqi illaha akhadathu lcizatu bilithmi faxasbuhu jahannam walabisa lmia munaafiqiinta waxay qoonsan jiray taqila kolkay taqi lahaa qof mu'mina inay dhibtaa ma aha say kuu dhici kartaa nebi maxameda lagu yiri suuratu taqila maxay ka bilaabataa ya ayuha nabiyu taqi llaha walaa tudici lkaafiriin gaalo warkood ha yeeli kolka haddii nebi maxamed ya ayuha nabiyu taqi llaha lagu yiri oo aan waxunba samaynayno macsuuma adigoo bashar oo gebi hawiya maalin bagafa itaqillah si ad uga xanaaqi karta munaafiqaa tahay marka ilaha noo kaa sheegay waidaa qiila lahu taqillah akhadathu lcizatu kibira qabana bibismi dembi saataqullah liyiha adiga ma ilahay xiga jannadii maad ka timid faxasbuhu jahanam meel loogu talagalaa jirta wala biisha lmixer gogolka xunna malew bidalaaili lqadciya qadciya waxaa looy war waa dhamaaday kolkii aaya muxkama la sheego ama sunna saabita la sheego war waa dhamaaday daliil qadciya dawa ah kama dambaysa wa muran dambe ma jiro bidalaaliil qadciya adilada go-an oo qur-aan iyo xadiida iyo waadixati lbaraahin xujooyinka ahaad ahaad oo koonka iyo mucjizaadka iyo waxaan dhan waa adila waadixa taduluka cala allah kutusinaysa wujuudihi wa macrifatihi wa cilmihi wa xikmatihi wa min aayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walqamaru wajacalna alleyla wanahaara aayatayn samaxawna aayat alleyl wajacalna aayat nahaari mubsira intaba aayad xaqa kutusinaysa kolka waadixat ilbaraahin xujooyin kuwooda cadcad ay rususha laga soo diray axmaduhu ilaahan ku maadina calaa jamiici nicamihi ilaahay barwaaqayaalkiisa dhammaanteed korkeedan ku maadina aan la koobi karin mid muuqata iyo midaan muuqan intaba leh nooc walba leh nicmooyinkaas dhammaantood korkeedan ilaah ku waas'aluhu ilah waxaan weydiisana almasiida kordhin uu nicmadii iisii kordhiyo addoonaa tahay weligaa muxtaajaa tahay walaa yanfacu daljadi minka aljad intuu ilaah umay haddaad u ladan tahay ilahay waa usii baahana daqiiqa kama maarin idan waas'aluhu ilah waxaan weydiisana almasiida kordhin min fadlihi ilaah deeqdiisa iyo ladnaantiisa xaggeedu iiga sii kordhiyo iyo wa karamihi deeqdiisa karam iyo fadli labadiiba rabbi leeyahay fadli wuxuusan haysanin male waa taajir karamna waa deeqsi kolka kolkuu axadku deeqsi yahay waxna haayo yaa sala waasaluhu waxaan ilah weydiisana almasiida korri min fadlihi deeqdiisa xaggeeda iyo wakaramihi sakinimadiisa waashadu waxaan qiraayo ashhadu ubayinu ligayri anigana aan uqiru fii lisaani waxaan carabka ka qirayaa wausadiqu bijinaani laabtana ka rumaysna wa acmalu bijawaarixi xidnahana aan uga shaqayna anlaa ilaaha garaxas lagu caabudo inuusan jirin ila allahu rabbiga xaq lagu caabudo ma ogin oo waxaan carabkana uga dhawaaqay qalbigana ka ictiqaadsana xibnahana uga shaqaynayo anigana aan qirayo inta kalena aan u cabaynayo ashhadu waxaan afka ka qiraya uurkana ka rumaysnahay ajimadana uga shaqayna ana aan ogolahay inta kalena u sheega an laa ilaha laakiin afkii haddaan ka dhahna waa noo sahlan tahay laa ilaha illa allah adimadiina aan iska caabudayna hayr allah inkaar ma oho waana garaad la-aan ogo waana fahmin carabta midaa ku adkayda mid kuma adkayd laa ilaha ila allahu afka inay ka yidhaahaana ku adkayd laakiin markay yidhaahaan ka bacdi inay khayr allahi ka go-aan kuma adkayd waxaa ku adkaysa laa ilaha illa allah waxaad qur-aanka ku arkay fi suurati saafaat inahum kanuu idaa qiila lahum laa ilaha ila allah yastakbiruun hadalkaanay la weyna way iska sii weynaysiin jireen wayaquluuna a ah, inaa la taariku aalihatina ilan laa ilaha macnaheeda waxa way ilaha keyrkiis banaanka ka mar iyagan inay banaanka maraan ma rabaan wayaquluuna a ah, inaa la taariku aalihatina lishaaciri majnuun dabaal gabayo amaan dartii ilayaasha u dhaafay idan kudhihidda u ku adkay laakiin annaga dhihidda waa noo saalanta waxaasna waa fahmiba garashaan jirin laa ilaaha gar xad lagu caabudo ila allahu maahan inuusan jirin aan garaya ali alwaaxidu midka keliyata ah alqahaar adoomadiisa wuxuu raba ku kasbaayo ku dirqinayay alkariimu deeqsigaa alghafaaru asturida badnaayo addoomihiisaasuu og yahay hawiya maalin bani dawaaba dambaaba haddana waa iska dada waa u jeer dhaafa taw buu la suga hadday tooba keena waa u dhaafa baarisana oo raxiimsana oo fiicnaan badana xaggiisa wanaaga ka imaana xaggii addoommadana xumaanaa ka tegaysa maxaa haqaaya ma baabi'inayo ma dabargoynayo isaga dulqaadanayo alkari allihii deeqda badna alkhafaar allihii asurida badna ashadu waxaa kaloo mar labaad qiraya ana sayidanaa annaga sayidkanaga muxamedana caabaduuhu ilaah addoonkiisa iniy wa rasuuluhu axaduu diray uu yahay shahaadatayka labadan waay ma kala maarmaan midna kuguma fila kolka markaad laa ilaaha ila allahu tirahda waxaan ilahay inaad caabudaad ka dhaaratay markaad tidhahda maxamed rasuulullahina waxaan maxamed ahayn inaad diin ka qaadato ad ka dhaaratay ka la soo diray waa asiga keliyata ku labaad maaha kolka wixii lala soo diray baa xaq ah marka hanuun iyo markaad doonaysa isla asagii wixii lala soo diray yaad raadinaysa kolka wadi ilaahay gasho toosan midda nabi maxamed ahayn male axad la caabudin alla ahayna male labada shahaada macnahoodi waa saas cibaadayay ku kooban tahay ilaah mutaabiciyo odaynimo iyo dabagalnayaa leh nabi maxamed markii labaduu ku dhawey kolka waashadu uxanqiraya carabkana uga dhawaaqaya laabtana ka rumaynaya xibnahana uga shaqaynaya anigana u hogaansamaya inta kalena u cadaynaya ana sayidana muxamedan ah inuu yahay cabduhu ilaa adoonkiisa kalimatu cabduhu waxay diidaysaa ifraad ifraad waxa weeye sidii ay yahuud ku samaysay cuseyr ama ay nasaar ku samaysay ciisa in intaan nabiga basharnimo iyo nabinimo dhaafino aan ilaah ag dhigno oo cudurka oo la qaadi iyo caafimaad iyo caaniya wiil iyo cimri oo dheeraadiya nabiga la weydiiyey alayhi salaatu wasalaam markaas nabigii waa tukaan tufisay hooskiisiina waa dhaafisay waxaasna shaqadiisa ma aha intuu noolaa wuu ka dagaalami jiray atajcalunii lilahi niddan mid saxaabi a ah. maasha allahu washiisu ku yiri waxaad adigi ilaah doontaan waa kuulaaday nabiga atajcalunii lilahi niddan ilaah maad lamid iga dhigtay qul maasha allah wacda mashiy aniga malihi ilaha le kolka meel aanan gelin naga soo gashaa taas waxaa kamid a ah, in inta lagu weydiiye waxaa derjiy hebel maarag allahu wa rasuulu aclam inaad rasuulka oo aclamya warkeedii waa dhamaaday allahu aclam ku daawarka intuu noolaabaa la dhihi jiray asxaabtu dhihi jirtay wixii la dhihi jiray wax walba ma ah waa wixii diin ku saabsan markii su-aal diin aan la isweydiiyo allah warasuuluhu aclam intuu noolaa wixii diin ku saabsan ama waxyaalaha kaleo cilmi muxiida wax walba lagu koobo rabbuu la gaarya markaa rasuulkaa hadeerna waa adduunka waa ka tegay idan allahu aclam ala leeyahay warasuuluhu laguma daraayo atajcalunii lilahi niddan inamaa ana cabdullaahi warasuuluh saasuu nabiga u dagaalami jiray alayhi salaatu wasalaam markii inta asxaabta dhibtootay loo yimid la yidhi inaa nastakiisu bika ila allah gargaar jeri inamaa yustakaasu billahi waxdahu gargaar ilaaha laga jeriya aniga shaqaday maaha markii mid saxaabi a yidhi dadka xun baa loo sujuuda maan ku sujuudno law kuntu aamiran an yasjuda axadan liaxadin laahmartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha axad axad in sujuudo ma banaana haddaanse dhahaa axad axad ha usujuudo islaamtaan dhihi laha ninkeeda ha usujuudo xaq weyn buu ku leeyahay aniga samay ma jirto markaa sujuud hayrallahi loo sujuudo waa dhamaa saana madaxa la dhigin khuduud allaale kolkaas axad makhluuqoo bani aadam oo dan ka leedahay isha intaad laalaadiso isdullayso iyo duul issaarta ni ni ni tiraaho ilaah ka dhigtay muxuu yahay oo kan ugu sujuudi adoo kala wa adigoon shaksiyaada baabiinin waxaad weydiisanaysa weydiiso laakiin markaad isu dulayso khushuuca lagu sheegaa waa ka ee la yihi qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun salaadaa lagu khushuca ilahna loo khushuuca khaashiciina lilah laa yashtaruuna biaayaati illahi tamanan qaliila kolkaa khushuuca cibaado wey in la edab qaato la isxaqiro la isfororiyo ilaha taas le lalama laha ana muxamadan cabduhu wa wa rasuuluhuna waxay burus celinaysaa haddaad moodid rasuulka inuu addoomaha lamid yahay oos caadiya caadi maaha addoon intuu yihi haddana rasuul oo ilahay intuu uunkii ka doortay waxyuu ku dejiyey wa rasuuluhu miduu diray wa xabiibuhu axaduu jeclaaday wa khaliiluhu axad kalgacaladiisay u barxladahay kulla waxa waaye saafiya almaxaba maxabadiisaa saafiya oo rabbi u khaali ah oo wuxuu jecel yahay arko afdal lmakhluuqiin inta lagu minacka ugu fad badan yahay yanqiraya almukaram nabi xaggeeda laga darajeeyey inuu yahanqiraya bilqur'aani baa lagu karaameeyey qur-aankii alcasiizi ee sharafta lahaa waa qur-aanka casiiz matina kun iyo afar boqol oo sanuu maraya waa loo dhawaan waaye waa la dhaawici waaye wax waa lagu dari waaye waxna waa laga dhimi waaye inahu lakitaabun casiiz laa ya'tiihi lbaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid waa lagu dhici weli ilaah ha ilaashanayo inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu la kolka kitaabka casiiska qiimiga badan ee maniica isdaafacayo een loo dhawaan karin almucjiza kitaabku waa mucjiz inta laysku caraysay oo carab lala hadlay wain kuntum fii raybi mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuurati min midlihi wadcuu shuhadaakum min duuni illah in kuntum saadiqiin fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu naar allati waquuduha annaas walxijaar waa loo dhawaan wey kitaabkaas casiiska almucjiza uunka uga daaliye banjariyey mucjizadii almustamirati joogtowday ee ka duwan kutubtii hore tawreed nabi muuse kama dambaynin injiilna nabi ciise kama dambaynin dabuur nabi daawuud kama dambaynin nabi la arkaba markuu isaga dhintay kitaabkiisii waa la dhintay dadkii loo dhaafaa dhaawacay oo wax ku daroo lugooyey laakin kan maya suubanihiina waa dhintay kun iyo afar boqol oo sano ka dambeeya waana sidiis xaab kuma gadoomin carna ma fuulin dalabtu u macaana almustamirati ee joogtada aha alaa tacaaqubi siniin guyaal iscirbintooda maceed uu joogto yahay iyo wabisunani sunayaal baa nabiga lagu karaameeyey xadiidkii wey sunadii almustanirati ifinaysay wadada iyay u ifinaysaa lilmustarshidiin dadka hanuun doonka dadka xaq doonaya ee wadaca doonaya sunada rasuulka jidka u ifinaysa almaqsuusu nabigii lagu gooni yeelay bijawaamici lkelim ereye jawaamiculkelima waxa weeye jawaamiculkelim hadal lafdigiisu yar yahay macnihiisuna badan yahay wax dadka ka suuragalaa ma aha wax isaga alla ku koobo rabbi ku galaysto laba kelmadood intuu yiraa yaa labadaas kelmadood macnahoodu dunidao dhan buuxinay kolka jawaamiculkelimaa la yiraa kolka hadalka iyo macnihiisa inay iskeenaan oo iskufac yihiin iyo in macnuhu badan yahay in hadalku badan yahay in hadalkaagoo dhan badan yahay faa'iido badanna ayaan ku jirin hadduu isleegyahay hadalkaaga iyo macnaha laga faa'iidaystay aljawaabu calaa qadri su-aal iyo haddii hadalkaagu yaryahay laakin macnaha laga faa'iidaysana aan la koobi karin saasu hasuubana isaga yaana la gaar ahaa almaqsuusu nabigii la koobay bijawaamici lkelim kelimayaal wada wax walba ururiya iyo wasamaxati diin diin dhaafid badan diin wuxuusan khasaar ahayn gabigeedaba samaaxiya fudeed ku dhisan haddaad safar ku jirto amaad xanuunsatay iska afur mar kala soomi doonto istaagga haddaad ku tukan weysa fadhiga ku tuka haddaad ku tukan weysa fadhigana jeefka ku tuko haddaad labadaba xamili weydana axkaamtii salaada qalbigaaga dareen marka takaaliiftii waxa naloo diro o dhanba awooddanaba lagu xilay fataqullaha ma sadacto wax tabartaada kaxadda amada lagu dirin be diintii culaabba male culaab male diinta dhibaatana male wa samaxati diini diin macaan badan oo dhaafid badan salawaat ullahi ilaa naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu ilaa nabadgelyadiisa caleyhi nabiga korkiisa ha aato wacalaa saa'iri nabiyiin nabiyaal wixii ka haray korkooda ha ahaato iyo walmursaliina kuwii la diray iyo waaali kulli mid la arko nabi ama rasuula dadkiisii wa wasaa'iri saalixiin addoommada suuban inta ka hartay ama bacdu intaas ka gadaan wuxuu sheekh nawowi tilmaamaya alcila albaacisa calaa taaliifi hada alkitaab kitaabkan inuu ururiyo isdejiyo ciladii kukalifsay maxay ahay wuxuu yihi xadiisan warinay faqad rawayna waxaan warinay can caliyi bni abi aalib ka warinay radia allahu canhu ebay cali raalliha ah ka noqdo radia allahu canhu asxaabta la dhahay yaa calina la dhaha karama allahu wajhahu iyo calayhi salaam mina la dhihima maxaa jira abubakar ba karama allahu lama yidhaahe cumarna karam allahu lama yidhaahe cismaanna lama yidhaahe maxaa cali karama allahu loo leeyay calayhi salaam haddii cali la yidhaahana maya jamhuuru lmuslimiina waxa ay isu waafaqsan yihin kalimatu calayhi salaam lilmacsuumiina malaa'igta iyo nabiyaasha iyo rususha aa ah, calayhi salaam la yidhaha asxaabta say u dhan tahay radia allahu canhu yaa la yihaha wixii mu'minee ka soo haray hadduu dhintay raximahullah aa la yihaha hadduu nool yahayna gafar allahu lahu yaa la yihaha tamyiis lama rabo iyo muslimiinta la kala qaad qaado oo lafaadii cugdo lagu abuuro qaarna cerka lala fuuro khaladka shiica wadoo kale qaarna la dardaro abubakar iyo cumar ay caynayeen calina waa sukaanduqinayiin waa dhaafa calayhi salaam ay leeyihi faqad rawaynaa can caliyin radi allahu canhu wa cabdillahi ibni mascuud saxaabigii qiimiga badnaawi hudali buu ahaa sashi ma aha wa mucaad ibni jabal wa ansaari culamadii ummatu maxamed waa yeelkeedii waa abu darda wabni cumar wabni cabbaas wa anas ibni maalik wa abi hurayratin warinyaal aan ku warinay mutanawicaatin kala gaadgaadiisan warkii la wariyey waa kana ana rasuulallah alle rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama allaha nabadgelye ku badiya in qaala rasuulka yihi man xafida qofka ilaaliya dusha ka qabta calaa ummatii liajli ummati ummadayda daraaddeed arbaciina afartan xadiisan min xadiidin xadiidyaalaha afartankaas xadiis min amri diinihaa ummada diinteeda amarkeeda kamida hadduu tawxiid kusaabsan yahay ama fiqi ama ayi shay waa amru diin bacatahu llahu ilaah waa bixiya yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda fii zumrati lfuqahaa qolada fiqiga taqaan kooxdooda yaa qiyaamo lala soo bixina walculamaa mashaayikh oo afartan xadiis qofkii forka ka qabta culamadii ku darmay a culama la dhigi kara afartan xadiiduu bartay wax sahlan ma wa fii riwaayatin riwaayo kale oo isla xadiidkan warisa waxay sheegaysaa inuu rasuulka yihi bacasahu llahu afartan xadiis ruuxa ummadda intuu u barto iyagana ummadda sii baraa ilaah wuu soo bixiyaa faqiihan isagoo caaliman ah axkaamta yaqaana caalimna ah wa fii riwaayati abi darda abi darda riwaayadiisa waxay sheegaysaa inuu nabiga yihi wakuntu waxaan u ahaanayaa lahu ninkaas afartanka xadiis ummada u xifdiyey yawma alqiyaama qiyaamada maalinteeda waxaan u ahaana shaafican mid isaga u ergeeya wa hadday si ka noqdaan xiriiri uu qiyaamada galo aniga rasuulka u ergeyna wa shahiidan inuu culamadii kamid oo nin fiican yahay alu markhaati wa fii riwaayati ibni mascuud cabdullaahi ibni mascuud riwaayadiisa gudaheeda waxaa ku sugnaa cabdullaahi wuxuu yihi qiila waxaa loo dhahaa lahu ninka afartanka xadiis xifdiyey udkul gal min ayi abwaabi iljanna jannada albaabadeeda kii aad shi'ta doontid sideedka sideedka albaabay jannada ka koobanto magaalaleey kaad rabto ka gal wa fii riwaayati ibni cumar cabdullahi ibni cumar riwaayadiisiina waxay sheegaysaa in rasuulka yidhi kutuba magiciisa waxaa lagu dhiga intuuba nool yahay fii zumrati alculamaa culamada jamaacadooda magaciisii lagu qoraya waxushira fagaalaha qiyaama wuxuu la imaana oo lala soo bixina fii zumrati shuhadaa dadki ilaah daraadi u dhintay qiimiga badnaa u fagaaraha qiyaama la imaan xadiidkii farada badnaa watafaqa alxufaadu culamadii axaadiidka ah kor ka taqiinay waxay isku raaceen oosan nina ku khilaafin alaa anahu xadiidkan inuu xadiidun daciifu yahay waa la isku raacay haddana wain kahurad walow kahurad haba badato furuquhu wadooyinku ku yimid caliyaa laga wariyey cabdullahi ibni mascuudaa laga wariyey macaad ibni jabalaa laga wariyey abudardaa laga wariyey cabdullahi ibni cumaraa laga wariyey cabdullahi ibni cabaasaa laga wariyey anas ibni maaligaa laga wariyey abu hurayra laga wariyey abu saciidin khudri wamaca dalika waa xadiis daciif waana lagu shaqeeyo waqad sanafa alculamaa culamadii waxay dejiyeen radia allahu ilaah raali ha noqdo tacaala ilaah kor ahaye canhum culamada xaggooda fi hada albaab arbaciin arbaciinka wa fii baabin arbaciinaad afartan afartan kan xadiis waxay dejiyeen ma arbaciin aan laa yuxshaan la koobi karin axna min almusanafaati kutubtii la dejiyey markaa sheekhu nawowi intuu og yahay inay dejiyeen u tilmaamayo fa awalu man sheekh midka ugu horreeyey calimtuhu aniga aan ogaado sheekha inuu sanafa dejiyey fiihi arbaciinanka afartan xadiis nin isku duwan ninka ugu horreeyey intaan ka warqaba cabdullaahi ibnu lmubaarak caalim taabiciya ah oo mujaahida ah. la yaabay buu ah uma haddaan cabdullaahi waxaa ku xigay maxamed ibnu aslam atuusiyu cidaa loo nisbeeyey alcaalimu shiikhi alrabbaaniyu alla aqooninta loo nisbeeyey maxamed ibnu aslam caalimka biyaqaanbuga saddex waxaa xigay uma alxasan ibnu sufyaan annasaa'iyu asar abubakar alaajuriyu shan abubakar ibnu ibraahim alasfahaniyu lix wadaara qudniyu todoba oo sideed abu nucaym sagaal abu cabdiraxmaan asulami toban abu saciidin ilmaalini kow iyo tan abu cuthmaan isabuni laba iyo toban cabdullahi ibni maxamed alansaariy saddex iyo tan abubakar ilbayaqiy afar iyo toban intaa markuu sheegay wakhalaa'iqu culamo badan baa afartan dejisay aan laa yuxsawna la koobi karin min almutaqadimiin sheekhyihii hore iyo walmutaakhirin kuwii dambeeyey labadaba le isaga saas u hadlaya sideed boqol oo sana laga jooga indha how gaadana sideed boqol oo sana geeridiisii laga jooga kolkaasuu leeyahay raggii hore iyo raggii dambe inta ka dhacay aada arbaciina kaas loo dejiyey shiikha wuxuu yihi waqad istakartu llaha ilaahan ka khayr weydiiyey tacaala kolahaya fii jamci arbaciina afartan kulminteed xadiidan xadiidyaala aniga afarta inaan dejiyaan damcay kolka intaan hawsoo bilaabinna ilaahaan ka khayr weydiiyey istikaarada laba ragcadood la tukadaa min hayri lfariida habeenkii markaa seexanaysa laba ragcadood tuko anaan farad ahayna sunna ah ducad macruufo saxiix lbukhaari ku taala abu jamraha ku taala riyaa saalixiinka ku taala jeclaas markaad akrisidna waa seexanaysa markaad seexatana wixii ku khayr ilaaha kaa yaqaano kugu toosinaya qalbigaa uu ku sharxayaa waanu kugu dhaqaajinay waxaa loo sameeya istikaarana mubaaxaadka wa axkaamu lkhamsa wixii suura gala waa shan xugum waxa inuu muxaram yahay iyo inuu makruuh yahay waa labo waajib inuu yahay iyo manduub sunna inuu yahay waa labo mubaax inuu yahay afartan kale istikaaro loo samayma waxaan hadduu muxaram yahay ama makruuh yahay ka tegidiisaa lagu faray maxaad istikaaradiisa ku fali banaanka kama hadduu waajib yahay ama suno yahayna waa lagu faray liimaa lagu yiri istikaaro ma baahan kolkaa istikaara waxa u baahan wixii aan waajibna ahayn sunana ahayn xaaraamna ahayn karaahna ahayn mubaaxa amhila arriga saad u garatan waa idin misaalin ay laba gabdhoodaad jeclaatay tan maad guursataa mase tanaad guursataa inaad tan guursata waa banaan tahay tanna waa banaantah xoogaa adiga caqligaaga hadduu meel adkaan waayo istikaare samay haddaad tijaaro maagan tahay makhaayid maad furataa mase dukaan maad furataa beled fulan maad degtaa mase beled fulan aad degtaa inta maad aadaa mase inta maad aadaa waxyaalahaas mubaaxa istikhaarada loo sameeya laakin afartan kale ma loo sameynaa wixii muxaram ama mubaaha ka fogo istikaaradaadana ma aha wixii waajib ama suna ana gudo istikaaro warkeed meesha ma yahay kolka inuu sheekhan arbaciin dejiyay waajib iyo suna midna macaajil arbaciinaadna waa la dejiyey kutub badanna waa la dejiyey idan hadduu sheekha uusan arbaciin dejinin ma dembiyaa loo gori laha looma goreen hadduuse dejiyey faa'iido weynaa la helo waa ka caawayn anfacday sideed boqol oo sano geeridiisii ka gadaal sootan anfacday ma axaadiista waddankeena mar hore tagtay ee saxiixu ku jira arbaciinu nawowi iyo abujaamra mar hore waddankeeni tageen kabacdi riyaad saalixiina tegay kutubtaa waaweyn awal hore ma jiri jirin mar dhaway carada tagay waxaa loo ahli jiray tawadaduljaariye iyo wasiyatu cali iyo duratu naasixiin iyo bugyat lmustarshidiin iyo sulam lwaaxidiin iyo kuda kitaabkan kitaab fiican sheika waqaysta khartullah ilahan ka khayr weydiiyey tacaala korahaye fi jamci arbaciina afartan kulminteed xadiidan xadiidyaalaha iktidaan ku dayasho bi haaulaai ala'ima imaamyaalka hortay dejiyaan ku dayana alaclaam ee caalamyaalka waxufaad islaam islaamka ilaaliye qabtay faqad itafaqa alculamaa culamada waxay isku waafaqeen calaa jawaazi lcamali ku camalfal banaanaanta korkeeda bilxadiisi daciifi lagu camalfalo fi fadaaili ilacmaal acmaasha fiifiican hadduu kutusina maxaa yeele xadiis daciif ah hadduu khayr ku sheega waa yeeli adila caamaa lahayaayo khayrkii samee ku timi qur-aanka ay ku sugan tahay yaa ayuha aladiina aamanuu rkacu wasjuduu wacbuduu rabakum wafcalu lkhayr fastabiqu lkhayraat awalaa wixii khayra samee lagu yiri kolka xadiis daciifa oo shuruudii xasannimo gaari waayey weya daciif ama mawduuc hadduu yahay ama matruuk yahay ama makduub yahay waxaas maxaad ku faras kolka hadduu yahay daciif kasuu camal suuban kuu sheego waa la samaynaya waxaan camalka suuban loo cuskana awalaa wixii khayra lagu diray wixii fiican diray waa samaynaysaa shiika wuxuu yihi wamaca hada xadiis daciifa fadaail acmaal ilan taalif kutub la dejiye waa min fadaail lacmaal rasuulka markuu tilmaamayo waxyaalaha qofka bacda wafaatihi geeridiisa ka gadaal uu ka faa'iidaystay markuu noo sheegayay saddexuu rasuulka tilmaamay calayhi salaatu wasalaam idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ila min salaatin sadaqatin jaariyatin aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah kolka cilmi yuntafacu maahu muslim haddaad wax bartay cilmi iyo qura oo waxaad bartay lasiika dhexdoos qofba qof baray amaad kutub dejisay cilmi yuntafacu bihi labadaas wa haddaad kitaab dejisay bacda wafaatika kitaabkaagii laga faa'idaysana sadaqaa kuu socota man dalla cala alkhayri falahu mislu ajri faacilihi laa yanqusu min ajrihi shay haddaad muslim wax bartay amaad kutub dejisay kolka taas wa maca hada falaysa ictimaadii cuskinadaydii calaa hada alxadiidi maaha bal calaa qawlihi maxaad cuskatay ya imaamu nawowi maxaad cuskatay bal calaa qawlihi rasuulka qawlkiisa yaan cuskaday sala allahu allah naxariis aleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi dadkiisa allah u naxariiso wasalama allah nabadgeliyo fil axaadiisi xadiidiyaal asaxiixati fayoobay wasuubanaha yidhi liyubaliga shaahid dadkiina goobjooga gaarsiiya oo minkum uminiinta idin kamida alghaiba dadka maqan asxaabta marku wax u wuxuu dhihi jiray balliguu canii walow aya liyubaliqa shaahidu minkum lghaayib raggiina goobjooga ragga maqan gaarsiiya ragga maqan maxaa soo galaaya wixii markiiba joogay laakin aan goobtaas joogin ee noolaa iyo wixii dib dhashay labadaba ghaa'ibnimay soo galaayiin asxaabta sidee yeeleen kolkaa diinta islaamka sida qarniba qarni uga dhexlaayay maanta iyadoo nabad iyo caano qabtay anagana soo gaartay liyubaliqa shaahidu ninka goobjooga oo minkum idin kamid alghaybaha gaarsiyaan cuskaday wa qawlihi qawli rasuul rasuulka ereygiisii cuskaday sala allahu naxaris allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisa iyo waali dadkiisa wasalama allaha nabadgelya ku badiye uu yihi nabara allahu allaha nuuriyo imra'an ruux samica maqlay maqaalatii aniga suubanaha hadalkayga maqlay fawacaahaa maskaxdiya maanka geliyey fa adaahaa gutoo dadka u sheegay kamaa sidii uu sami aha u maqlay isagoon waxna ku darin waxna ka dhimin siduu u maqlay u guutay amaana cilmiya la raba amaana cilmiya waxaan saaad u maqasho ummadda u gaarsiinay adoon waxna ku darin waxna ka dhimin danna ku wadanin qofna ku dhaqaalaynay qofna kusoo dhawaynayn wixii waa bi danahaaga ha ku dhex darin si cad u sheeg subanaha ducaysaa kugu dhacaysa mustajaab wa nuura kaa ka ah <clears throat> nadara allahu allaha nuuriyo imraan ruux samica maqlay maqaalatii hadalkayga fawacaaha kabacdi weeleeyey fa adaaha gutay maqaaladii kamaa sidii si lamida u samicahaa u maqlay labadan xadiisaan cuskaday kaas ma cuskanin culamadii wadada marka arbaciinka dejisayna waa ku dayanahay culamada marka arbaciinka dejisay sheikha hortiisa tilmaamayey nin walbaba arbaciinkiisi nooc gaaru ka dhigay ninkii caqiida ka dhigay ninkii jihaad ka dhigay ninkii axkaam ka dhigay ninkii adab ka dhigay shareecada diinta wadooyinkeedaas farada badan ninba afartankiisii wuxuu ka dhigay afartan xadiiso dhan isula jeedo hal mawduc ka hadlay sheekha taasu khilaafa wuxuu yihi aniga waxaan raba intay ka hadleen inaan ka hadlo oo afartanka iga xadiis qaarkeed salaad ha ka hadlo qaarna zaka ka hadlo qaarna soom qaarna xaj qaarna nikax qaarna talaaq qaar akhlaaq qaar badno oo aniga kuwayga waxaan ka dhigaa kuwa kuwaas ka guda wey sheikha wuxuu yihi suma ka gadaal min alculamaa culamadii arbaciinka dejisay waxaa kamid a man qaar jamaca kulmiyey alarbaciin afartankii fii usuuli diin caqiida ka dhigay asludiin caqiidada way kolka ilaah iyo nabiyaasha iyo qur-aanka iyo qiyaamada iyo intaasuu ka hadlay asludiin wa bacduhum culamada qaarkood fi lfuruc furuucu shareeca markii caqiida la bixishayo salaaduu qaar ka dhigay zakaduu qaar ka dhigay soomkuu ka dhigay xajbuu ka dhigay silatu raximkuu ka dhigay nikaaxuu ka dhigay dalaaquu ka dhigay wa bacduhum qaarkood fi ljihaadi buu ka dhigay wa bacduhum qaarkoodna fi zuhdi is-ilaalintuu ka dhigay muxaramaadka laiska ilaaliyo zuhdiga waayo wixii xalaasha ana lagu ekaado waa xaaraamtaa laiska dhowraa zuhdi la yihaah kolkaas saddexay culamada zuhdiga u qaybiyeen zuhdun ila dunyaa adduunyadii loo zaahidoon aakhiraba la daymoonin wixii dadaal iyo dadnimo lalahay adduunya lagu foogo sida gaalada oo kale aan aakhiraba la dayin waa zuhdun ila dunyaa zuhdun cani dunyaana meel la fariisto la yihi aniga addunya wax ku darsan maa bilcaan guursan maa xoola dhaqi maa dadka ag dhawaan maa meela taagtay maa iyo baahi loo dhiso waxbana waxaasma zuhdun fi dunyaa adduunyadii gudaheedii aad ku zaahidaysaayo wixii xaaraam ana waad iska ilaalin wixii xalaal waa isticmaalaysa kolka qaar saasuu ka dhigay fujid oo bacdom qaarkood fil adaab usluub runta amaanada deganaanta deeqda geesinimada usluubkaasuu ka dhigay wa bacduhum fi lkhutab qaarna afartankiisii wuxuu ka dhigay khudbada jimcada wa kulluhaa intaasay culamada sameeyeen maqaasidu maqsadyaalo waaye saalixatun susuuban radia allahu ilah raalli ha noqdo tacaala korhay an qaasidiha culamada arrimahaas ka hadashay ilah raalli ha ka noqdo waqad ra'aytu anigase waxaan damcay jamca arbaciina afartan xadiis uruurintood ahama ka daran min haadaa kuwaas culamada kullihii dhammaantiis waxya san ka daranayn ee dejin doono arbacuuna xadiisan afartan xadiid waayo afartankaas oo mustamilatun uruurisay calaa jamiici daalika intaas ay culamada u kala baxeen oo dhan isu keenta wa kullu xadiidin xadiid kulligii minhaa afartanka aan uruurin doono kamida uu yahay qaacidatun jirid cadiimatun weyn min qawaacidi diin diinta islaamka jiridaheeda kamid qad wasafahu lculamaa culamada ay ku tilmaameen aan sheegi doono biana madaara lislaami islaamka dhan wareegiisa caleyhi korkiisa in xadiidka labaad oo kalo xadiisu jibriil madaariislaami jibriil aa nabiga weydiiyey can ilislaami wa can iliimaani wa can ilixsaani islaamka intuu ka koobnaado arkaantii waa laba iyo tobanka shantaas arkaanta islaamka iyo lixda arkaanta iimaanka iyo halka xisaanka kow iyo tobankaasti arkaanuddiin la yihaa kolka xadiiskaas markaad ogaato waxa ku jira dhuuxdo islaamka oo dhan waad fahamtay lagama maarmaan weyo ruuxa muslim isu yaqaan inuu xadiisu jibriil dhuuxo tuu dhagaysto barta dhuuxo waa imaanay xadiidka labaad buu noqon doona kolka biana madaari lislaami islaamka wareegiisa aleyh korkiisa aw huwa nisfu lislaam inuu islaamka niskiis yahay oo intii islaamka u qaybsamuu qaar ka hadlaya sida xadiidka ibni cumar oo kale buniya islam calaa kamsi aw sulusun sulusul islaam midka koobaad inama alacmaalu biniya islaamku waxna waa niyo waxna waa qowl waxna waa ficil niyadii uu ka hadlay waa sulusulislaam islaamka saddex qayb laga dhigay qayb buu ka hadlay o naxwi dalika wax lamida sheekha ballanqaad buu sameeyey uu leeyahay afartanka xadiidan soo wadeen ururin doono waa inay saxiix noqotaa intooda badanna ayba muslim iyo bukhaari isku raacsan yihin waxoogaa yaroo ka baxsanna sunanka kale aan kasoo qaadayo suma ka gadaal altazimu waxaan isku waajibinayaa oon ummadda u ballan qaadaya fi hadihi alarbaciin afartanka xadiida aan soo wado an takuna afartankaba inay noqoto saxiixata mid caafimaad qabta laa matcaan litaacilin fiiha aan wax laga sheegi karin nabad qabto fayow inay haataan ballan qaaday oo afartankaasi shiikii baa ballan qaaday wa mucdamuhaa afartanka intooda badan fii saxiixay albukhaariyi wa muslim labada kitaab ee kutubta xadiiska u horeysa kow laba labada ah yaaban inteeda badan afartan kasoo qaadaya waadkuruha mar haddaa saxiixnimo ballan qaaday kutubtii la isku raacsanaana kasoo ururiyey markaas infacadeedii la sheega looma baahna oo dadka waktiga laga qaado dadka la cayi geliyo kolka aniga iyo burka intii udhaxaysay carabka marin maaha wa adkuruha waxaan sheegi doonaa afartanka xadiis maxduufat alasaabiib facaadeeda iyo abtirkooda iyo abtirkeeda iyadoo la gooyey oo warka o dhan qaada rasuulullah ilaan ka bilaabayo ilan anaa ballan qaaday saxiinay ahaatay gabaasha rawaahu lbukhaariyu rawaahu muslim rawaahu tirmidiy waa dhihi doonaa kolka haddaad intaas ka badan waxaad ka heli doontaa kutubtii saxiixda gacanta ku iyada nafteeda sanadka muxuu u ugooyey maslaxuu u ugooyey waadkuraha waa xusi doona maxduufat alasani iyadoo facad afirkeeda la gooyay liyasula inuu fudaado daraaddeed xifduhaa korka qabashadeeda wayacuma inuu uunka wada gaaro alintifaacu ka faa'iidaysi iyo axaadiistii laga faa'iidaysto inshaa allahu shaki ilaah banaanku iska dhigay haddaad hadlaysid kama tegi kartid mashiicadii ilaah insha allahu ilah hadduu doono tacaala korhay uma haddaan afartankii dhameeya ka gadaan utbicuha waxaan raacsiin doonaa bibaabin baab wuxuu ku saabsan yahay fii dabti khafiyi alfaadiha afartanka xadiis erayadooda kii macnihiisa uu qarsoon yahay aan sidii loogu dhawaaqi lahay dabdigii iyo macnihii tilmaamayo dabdiga waa sidii loogu dhawaaqa kaas waa lagoda ka waa lahoos dhaba wasankaas fulaana uma utbicuha waxaan raacsiin doonaa bibaabin baab ku saabsan fii dabti khafiyi alfaadiha afartanka xadiis erayadooda kii qarsoon koodi diida sheekha marka taluu soo jeediyey wuxuu leeyahy haddaan axaadiistii sidaas ahayd uruuriyey aakhare wixii raba xadiista habar oo ha ku xirmo waana arki doontaa markaad dhadhamisood buuxdaad arki doontaa wuxuu sheekha reegahay buna wayanbagi waxaa haboon likulli raagibin qof jarinaaya kulligiis fi laakhira aakhiro dambi dhaaf iyo janno qofka raba qofkaan rabin waa gaal an yacrifa inuu aqoonsado hadihi alaxaadiis axaadiistan afartan ururinaayo inuu aqoonsado haboon sababkana waa lima liajlima shay dartiis ishtamalad ay afartankan xadiis kulansatay aleyhi korkiisa oo min almuhimaat ahimo waaweyno aan laga maarmino islaamnimadii iyo akhri adduun labadaba ka hadlay waxtawad ay afartankii koobtay aleyhi korkiisa kamida min atambiihi balaarujin calaa jamiici taaca raaca dhammaanteed korkeeda laysku baraarijiyo wadalika inay sidaas tahay daahirun waa muuqata liman ruuxay u muuqataa tadabarahu arbacinka fiirfiiriya oo xadiidka macnihiisa sharxiisa fiiriyo ogaada ayay u muuqataa sheikha hadduu gogashii gabagabeeyey wuxuu yihi wacala allah eebbaweyne korkiisa laa calaa hayri axad kale maya ay ictimaadi maskiinadayda ahaatay wa ilayhi ilallah ilaahay xaggii laa ilaa hayri cad kale maya ayaa saffiirbi bandhigidaan isu bandhiga ilaahay xaggiisay ahaatay iyo wastinaadi tiirsigayga ilahan ku tiirsana axad kale laisku tiirin karaa ma jiro walahu ilaah keligiisa ale alxamdu mahad iyo wanicmatu barwaaqo wabihi billah ilaa sababti atawfiiq ah waafaqid lagu waafaqo wixii sawaaba ilaaha lagu helaa haddaan ilaah ku waafajinin wamaa tawfiiq ilaa bilah wa wabihi ilah ay atawfiiqu waxau suuban waafaqid la waafaqo ilaahaa leh oy sababtiisa ku ahaataa iyo walcismatu badbaada qabiyo ilaalsanaan laga ilaashanaado jaf iyo khata iyo waxaan habboonayn المصنف رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh cashirkan cashirkii labaadu kuna saabsanaa xadiidu larbaciina nawowi xadiidka koobaad raawigiisa waa taqaanaa waa amiiru lmu'miniin cumar bnu lkhataabi radia allahu canhu magacan amiiru lmu'miniin awalu man luqiba bi hadihi laqba isagu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii la oofsaday taladii muslimiinta abubakar baaqabtay abubakar waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulillah abubakar haddii la oofsaday si cumar waktigiisii la yimid isaga muslimiintii ay isku raaceen madax laga dhigtay waxay noqotay in la yihaha khaliifatu khaliifati rasuulillah saas hadday u socoto warka waa dheeraan laha marka waa la tashaday go-aankii la gaaray wuxuu noqday cumar in loo bixiyo amiirulmu'miniin kolka magaca amiirulmu'miniin la yihaah nin lagu magacaabo ninkii ugu horreeyey cumar ibn radi radiallahu canhu waa taqaanaan cumar bin alkhitaab inuu yahay thani lkhulafaa irashidiin khulafaa irashidiin ninkii labaad wey dadkii gaar ahaan iyo guud ahaanba nabiga in lagu daydo u tilmaamay wey rasuulku calayhi salaatu wasalaam facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin guud ahaan weye gaar ahaan wuxuu rasuulka yihi iqtadaw biladayni min bacdi abubakar wa cumar gaar ahaanna waa loo sheegay waxaa kaloos cumar kamid yahay casharatu lmubashariina lahum biljana tobankii iyagoo nool janno loogu bishaarayay cumar kamidu islaamka markuu cumar soo galay mutamimul arbaciin wuxuu maraayey wixii islaam hortiis galay sagaal iyo soddon qof ay maraayeen isaga afartankii buuxiyey markuu islaamay daaru arqan baa lagu jiray waa la urursanaa waa la dhumanayay cumar wuxuu yidhi yaa rasuulallahi in meeshaan lagu dhunto maylaa baa ku faray maya tabaryalaan baa noo geysay galabtii cumar uu soo islaamaa gurigii laga baxay jidadkii makaa la maray midigta nabiga waxaa ka socday xamza ibnu cabdilmutalib radia allahu canhu asadullahi wa asadu rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam midigtana waxaa ka socday nabiga cumar bin alkhataab radia allahu canhu abi jahl baa abtigaa walaashi baa dhashay abi jahl walaashi baa cumar dhashay kolkuu abu jahl arkay cumar oo nabiga la socda wallahi alyawm tanaasafat qureish buu yii qureish maanta ay laba u qaybsantay nis buu ku xisaabay cumar inteena kale banaanka joogta gaalada nabiga diida nisaan xisaabanahay cumar baa hadduu maxamed raacay alyawma tanaasafat qurayshun quraish maanta laba isla og noqotay misar raacay nabi maxamed soo midigtiisa ninka ka muuqdaa xamse maaha aha biixdana soo cumar kama socdo kuwaan gacantay ka baxeen qurayshna waa kala berinbeyn marka hijra la bilaabay oo la caajirayeyna xabada intuu tegay oo laba ragcadoo tukaday oo toddoba goor dawaafay isagoo bilaawijiya seeftiisa watiya gaashaankiisa quraysh oo saan u ag fadhiduu isdhex taagay wuxuu yihi ninka raba caruurtiisa inay agoonowdo islaamtiisana garoob noqoto aabihii wiil beero waa baxay maxamed iyo madiina aaday hayga daba yimaado wax saas uhaajira oon cumar ahayn hore loo maaray dibna loo maaray waa la dhuuman jiri haddaan socdaa ninkii rabay inay naagtiisa asay qaado oo ilmihiisa agoontoolana abartii gablanto hayga daba yimaado wixiise isagoo watuu madiine ku yimid raadkiisa raad lama kordhigin asxaabta waa ku sheekaysan jirtay maalinkuu cumar islaamka soo galay korukicii la bilaabay maalinkuu dhintay yuu hoosu kaca maanta la jooga bilowday intuu cumar noolaa maya khaalid ibn lwaliid oo aada loo jeclaa oo faatix muntasir ahaa yuu cumar casliyey abuu cubayduu ku bedelay inahaa fitna mid saxaabi ah ayid khaalid ibni lwaliid boqol dagaal buu qaray boqolkiina guul buu ka keenay maxaa loo bedelay tani waa fitna khaalidkii baa yidhi laa wabna alkhitab xay intuu cumar jooga fidna maba imaan kartaba ama aniga halii rido ama ninkii la rabo alabisaw kolkaa cumar waa ninkaa isagaa raawiya xadiidka wariyey xadiidka mawduucuu ku saabsan yahay waa mawduuc yaabi niyada wey waxaa culamaa ulxadiid ay ku tilmaameen sul sul islaam inuu yahay adoonka wuxuu qabto saddex shay wey niyada wuxuu ka sameeyo iyo ficilka wuxuu ku sameeyo iyo qowl wuxuu ku sameeyo kolkaa waa sulusulislaam waxay culamaaulxadiid isku raaceen kitaabka in laga bilaabo ninkii muxadida ama kitaab dejinaya inuu xadiidkan ka bilaabo imaam albukhaari kan uu ka bilaabay sheekh nawi kitaabkiisa kan uu ka bilaabay ulajeedada waa maxay tanbiihan cala aalib mawqifa niya ninkan diinta baranaya daalibkaa ayaa niyada qiimigeeda la tusaya markaad camal samaynaysid waa inaad biniyatin wa ikhlaasin ku samaysid niyada waxay kala saartaa waxa caadiga ah iyo waxa cibaadada waxaan caadigaa ah, biyahaad cabayso iyo fadhigaad fadhiisanayso kicidaad kacayso socodkaad soconayso cuntadaad cunayso seexashada aad seexanayso yaa marna cibaado noqota marna caado noqota haddaad iska yeeshid caado wa sawaab iyo ciqaab midna male laakin haddaad biniyatin saalixatin ku yeesho oo cuntadii cibaadaad ugu xoogaysanaysaa socodkaad socotayna khayr baad u socotaa niyadiibaa intay mubaxnimo ka qaado iyo camal saalixa ka dhigaysa sidaas daraadeed baa kitaabka niyada loogu bilaabay mawduuc uu ku saabsan yahay waa mawduucaas sababna waa jirtay sabab xadiidka keentayna waa jirtay wadaad saxaabi ah oo dadka kamida ayaa reer maka aha makuu joogay wadaad saxaabiyadoo fiicanna reer madiinay ahay madiina intay ka tagtay ay maka ibaado u timid cumriya xaj wadaadkii wadaadii waa jeclaaday inuu guursaduu damcay inaan ku guursadaan rabaa waxba guurkaaga kama qabe laakin muhaajiradaan ahay oo reer madiinaan ahay adigana muhaajir ma tihid reer makaa tahay haddii guurka dhacana inaan kaa dambeeyo on kula jeebay noqoni fikradaydiyaa dhaawacmaysa marka haddaad madiine ugu imaanaysa wax kama qabo guurkaaga laakin maka kusoo noqon ma rasuulkii waa ka tegay asxaabtii waa ka tagtay muhaajiraa la noqday hijradii waxaa lagu gaaray ajri weyn wixii dembiga ka horreeyaa lagu dhaafay hijradaydii in mahaa wadaadkii isagay danwadeen jidkuu ku dhacay intuu ka lugeeyey markuu madiine tagay afar boqol iyo konton kilomitr wixii dhibaayo ku dhacay muhaajiriinta waa ku dhaceen laakin muxuu haajiray wadaadaanuu rabay wadaadkii waa la naanaysay muhaajiru umi qays aa loo diiy wadaada umu qays la dhihi jiray muhaajiri muhaajir umunqays kolkaa dhibkii iyo habeenbicii iyo sraafqararkii suldhawyadii wadaadkii waa ku dhacday ajirna maayo islaantaanuu rabay sababka xadiidka kalena waa kaas kolkaa niyada in la suubiyo oo marka wax la barana ilaahay dartii wax loo barto dalabna alcilma ligayr illah faaba alcilmu ila lilah oo liyumaari bihi sufaa dadka in lagula murmo ama magac iyo daraajo ama garaado lagu qaato inayan noqonin ee cilmiga la barana cibaadada la samayna inay noqoto lilahi tacaala an amiiri lmu'miniin inta ala rumaysay ninkii uu madaxdaa xaggiisa waxaa laga wariyey abi xabsin xabse adoogeed ahaa libax waaye magaciisa abi xabsin cumar ahaa magaciisa ibn lkhadaab adoogiis waay radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala ilaa korhaaye an cumar xaggiisa qaala cumar wuxuu yihi samictu waxa aan maqlay rasuul allah alle rasuulkiisan haddaan cumar ahay maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo tacaala ilaah korahaye caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa calaa aalihi rasuulka dadkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya yaqulu isagoo rasuulka leh aan maqlay waa ka warkii rasuulka marka inamaa adatulxasri waa xasri waxa waaye inamaa waxay sugaysaa waxa ka dambeeya waxayna diidaysaa wixii kasoo horjeeda